bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wbه nstaciin عlى umuuri الdunya wdin ثuma الصlaaة والsلاam عlى cabd اllahi وrasuulih وعlى آlih وأصxaabih wman saara عlى nahjih ilى ywm الdiin waxa aynu ku joognay maalinkiina ugu dambeeyey xadiidu cirbaad ibnu sariya waxa aynu ka soo qaadanay qodobka odhanaya uusiikum bitaqwى اllahi wالsamci wالطaacة wain ta'amara calaykum cabdun rasuulku intaa wuxuu kusii daba daray fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira ka idinka idinka mida ah ee sii noolaadaa wuxuu arki doonaa khilaaf fara badan oo dadka dhexdooda ka dhici doona gaar ahaan arrimaha diinta lasu khilaafi doono rasuulku markuu sheegay in la iskhilaafaya haddana wuxuu raaciyey xalkii iyo makhrajkii lagaga bixi lahaa deedna rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin caduu calayha binnawaajid sunnadayda laazima oo ku dhega iyo sunnada asxaabtayda ay khulafaa uraashidiin u horeeyaan gowsdambeedkana ku qaniina buu rasuulku uhi sala allahu alayh wasalam hada huwa almakhraju min alfitan makhrajka fitan fitanta lagaga baxaa taasi weeyaan in sunnada rasuulka laga feedha buuxsado sunnada rasuulka oo lagu dhagaa waa najaah iyo badbaado sunnada rasuulka oo laga leexdaana waa mahlaka iyo wax lagu halaagsamayo wuxuu yidhi imaamu malik raximah allah assunnatu safiinatu nuux man rakibahaa najaa waman takhallafa canha gariq imaamu malik wuxuu yihi raximah llah sunnada rasuulku sala allahu calayh wasalam waa doontii nebi nuux nebi nuux doontiisa goormaa la sameeyey markii rasuulka markii loo sheegay nebi nuux in dadkiisii la qarqoominayo oo biyo samada iyo dhulkaba ka soo baxay lagu rogi doono doonidii uu samaystay waxay ahayd doonidii badbaadada man rakibahaa naja qofkii fuulaa wuu badbaadayaa waman takhallafa canha gariq qofkii ka hadhaana wuu qarqoomayaa ina nuux markuu ka hadhay ee uhi markaa sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa buur baan fuuli doonaa biyaha iga ilaalisaa wuxuu ku uhi qaala laa caasima alyowma min amri illaahi ila man raxim wa xaala baynahuma almawju fa kaana min almuqraqiin kuwii qarqoomay buu ku biirayba intay biyii kala dhex galeen isagiiyo aabihii wada hadlayaan ayuu kuwii qarqoomay ku biirayba marka haddaad ka hadho sunnada ood bidca iyo waxaan loo joogin u baxdo ogow oo beritood halaagsamidoontaaaa markale imaamu malik waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi man araada annajaah fa calayhi bilkitaabi waassunna qofka inuu badbaado doonayaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka ha ku dhago labadaa ka feedha buuxsado waana amarka ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala taas ilaa yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min dunihi awliyaa ilaahay wuxuu leeyahy raaca waxaa laydinku soo dejiyey wax kaloo ilaahay sukaday markaa la samaystayna ha raacina amarka halka aayaddaa ku jirta ilahay uu leeyahy raaca wixii laydinku soo dejiyey imaamu shinqiiti markuu tafsiirinaya aayaddaasi wuxuu odhanayaa wa haada amru amrun waajibun biijmaaci alculamaa amarka halkaa ku jiraa waa amar waajibnimo faa'iideyna culimmaduna waa isku waafaqsan yihiin inay waajib tahay wixii ilaahay inoo soo dejiyey sidiisa in loo raaco halkaa markaad joogto shayga haddaad maqasho waa sunnadii rasuulka daliilka ayaa daliilkaasaa loo hayaa daliilkaasina sugan yahay wuxuu waxaa la sheegayana uu ku tusinayo ku dhegoo ka feedho buuxso sunnada rasuulka sala allahu caleyh wasalam hase yeeshee kasoo horjeedkeeda oo waxa diinta lagu soo darriyey ah waxyaalaha diinta lagu soo daray ee nebi maxamedna aanu ogeyn cid kaloo markaasi waxa weeyaan nabi maxamed uu ina amray in lagu daydaana aanay la imanin lagu lagu dayan maayo lana lalana iman maayo waa ka rasuulku raaciyeyba markuu sunnadiisii nagu dhiirigeliyey haddana bal wuxuu inooga digay eeg wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idiin kala digayaa idinka iyo waxyaalaha la soo dariyo fa inna kulla bidcatin dalaalah waayo bidco kasta iyo soo darin kastaaba waa baadi buu rasulku yuri sala allahu calay wasalam soo rasuulku markuu sunnadii inagu dhiirigeliyey muxuu inooga digay addanaa bidcadii buu inooga digay bidcadii maxaa tahay bidcada culimadu labo nooc bay u qaybiyaan intaynaan laakiin labada nooc guud ahaan u qaybin bidcada waxaa tacriifka guud ee culimmadu u sheegaan uu yahay waxa weeyaan kullu maa uxditha fi ddiini calaa khilaafi maa kaana calayhi nabiyu wa asxaabuh bidca waxaa la yihahdaa kullu maa uxditha fi ddiin wax kasta oo diinta dhexdeeda lagu soo dariyey calaa khilaafi maa kaana calayhi annabiyu wa asxaabuh shaygaasoo ku sifaysan inuu khilaafsan yahay wixii nebi maxamed iyo asxaabtiisu ay ku sugnaayeen taasaa bidca la yihahdaa bidcadu haddaba laba nooc bay qaybsamaysaa bidca la al albidca alxaqiiqiya iyo bidca la yahada markaa albidcat alidaafiya albidcat alxaqiiqiya iyo albidcatu alidaafiya albidcat alxaqiiqiya maxaa looga jeedaa bidcat alxaqiiqiya waxaa looga jeedaa wixii diinta lagu soo daro isla markaasina meel uu diinta ka soo geli karaa jirinba wax al asal usuusha diinta ka midoo lasoo hoos keeni karaa aanay jirin abadan waxaa taasi waa bidcatun xaqiiqiya bidca xaqiiqiga sida bidcatu khalqi lqur'aan oo kale ila qur-aanku waa makhluuq waa bidcatun kufriya waana bidcatun xaqiiqiya bidcooyinka qaarkoodna waxa waa albidacu alidaafiya ama albidcatu alidaafiya bidcada idaafiga bidcada idaafiga waxaa loo jeeda idaafa waa ku daritaan marka macnaheedu waxa shay diinta asal ku ayaa waxaa lagu darayaa waxaanay shareecadu ku darin shay diinta asal buu ku leeyihi laakiin sidii shareecadu a u dhigtay maaya si kala loo dhigayaa taasina waxa la yhaha albidcatu alidaafiya layadaa shaygu diinta asal hadduu ku leeyahay tusaaleaan waxaad maqashaan mawlidu nabiyi sala allahu marka la sheeg sheegayo waxaa la sheegaa salligii rasuulka sala allau alay wasalam baa maalintaa la qaadayaa sadaqaa lala baxayaa maxaa idhahdaye siiradii rasuulka la akrinaya waxyaala nocaasa la sheeg sheegaa kuwaasi marka ama bidca iyagu in nabiga lagu sallay ama bidca bidca maaha in sadaqa lala baxo ama bidca maya in nabiga siiradiisa la dhigo oo laga sheekeeya ama bidca maya laakiin maalinku rasuulku dhashay la eegashaad la eegatay oo bidca ka dhigaysa maadaama rasuulku maalintaasi aanu la eeganin sadaqa gaara aanu la eeganin salli gaara aduu eegashada eega la eegatay maxay sheegaysaa inaad markaasi shay bidcaa la timid waay si aad usii fahantaan culimmadu waxay yidhahdeen dhowr arrimood ayaa rasuulka lagaga daydaa culimadu waxay lix arrimood ayaa rasuulka lagaga daydaa sala alla alay slam lixdaa kaad wax ka bedela shaabaa arrintaa wuxuu ka dhigayaa bidco lixdaa arrimood waxa weeyaan almakaanu waazamaan waa waktiga iyo meesha goobta ay cibaadadu ka dhacayso waktiga ay dhacayso iyo goobta ay ka dhacayso alkamu walkayfiya waxa weeyaan tirada ay leedahay cibaadadaasi iyo qaabka loo samaynayo aljinsu wasabab jinsiga cibaadadaasi ay dhex dhacayso iyo sababta keentay lixdaa arrimood haddaad midun wax ka beddesho bidci isku beddelaysa meeshaas aan idin yar furfuro si yaroo degdega waxaynu nihi ta koobaad waa alzamaan walmakaan waktiga iyo goobta cibaadada haddii wakti loo sameeyo waktigeeda kama duwi kartid haddii aan wakti loo samayninna wakti uma samayn kartid macnaha loo jeeda waa intaas cibaadada hadii wati loo cibaadooyin badan wakti loo sameeyo baa jira soo maha maxaa ka mid ayaa ah garanaya cibaado waqti leh kuma sheegaya haye ya salaada salaadii duhuura iminka maynu gaadhin weli ninka haddaan sii tukanaya ma laga yeelaya waxa le waa bidca sheekh haddaad xilli duhura la timaado waayo waktigeedii wakti aanay baad yaad samaynaysaa cibaada lahayn haddaad wakti u samaysana iyadna waa bidca daataanu maalin walba markay tobankii barka subaxnimo taagantahay tahay shan ragcadood oo daa'ima oo maalintaa markaas maalin walba waktigaasun aan la eeganayo ayaan tukanayaa waa lagu le waa waxba kama jiraan yaa kugu adi watigaa maalin walba shan ragcadood zamaanka kaasi waa waktigii makaankii baa yimid cibaadooyinka qaarkood baa goobuun loogu talagalay in goobaha kale la geeyeyna aan loogalayn maxaa ka mid a ah? xajkii baa ka mid a ah, soo maha iyo tawaafkii iyo haddaad taa maanta sheekh hebel qabrigiisaan kusoo dawaafay aan kusoo cumraysan yahay ka war ma lagaa yeelaya mayaa lagu leeyay makaan iyo goob bay leedahay cibaadadaasi goobteeda un la doono meel kale hala tegin kale alcadad <clears throat> alkam walkayfiya markaan ka hori kamka waxaa looga jeedaa waa tiradii alcadad <clears throat> tirada haddii loo haddii cibaadada tiro loo sameeyey tirada kama ziyaadin kartid haddaan tiro loo samayninna aduu tiro uma samayn kartid tusaale ahaan salaadda markaynu ka baxno waxaa laynoo suneeyey inay saddex iyo soddon jeer subxaan allah niano saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilaah saddex iyo soddon jeerna allahu akbar tbqlaana laa ilaha il allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir haddaad ti horta soo khayrun looma jeedo anuu boqol jeer baan subxaanallada ka dhigayaa boqolna alxamdulilah baan odhanayaa boqolna allaahu akbar baan odhanayaa lagaa yeeli maayo waa bidca lagu leeyay sheekh waayo rasuulku intaas buu sheegay intaasun ku gaabso tiro aanuu rasuulku u samayn haddaa adigu samaysato meel aan tiraba loo sheegin hadda adigu tiro samaysatana waa saas kale haddaad tidhaahdo anigu calishaan eh, intaan soo fadhiiso duurka dabadii maalin walba duurka dabadii kun jeer baan rasuulku sallayaya sala allahu alay wasalam yaa kun jeer adiga kuu qaydi iska wad salliga rasuulku waa rasuulku ma sheegin tire aduu tiraa u tirsan iska wad waxbaa tirin waxaad tiraa anu markaan dacwadaha baxayo saddex cishuun baan baxaya ama afartan cishuun baan baxaya rasuulkuna ma sheegin sala allahu caleyh wasalam ma lagaa yeelayaa taas may baa lagu leeyahy tira aanu rasuulku sheegin sala allahu caleyh wasalam shay inaad qabanaysaa kol hadduu cibaado yahay adugu tiraha u samaysan hadduu cibaadadani ay tiro lahaan lahayd nebi maxamed baa sala allahu caleyh wasalam u sheegi lahaa marka tiradana haddii loo sameeyeyna ha ka badin haddaan loo samayninna adigu ha u samaynin alkayfiya maxaa laga wadaa waa qaabka shayga loo qabanayo dikriga soo ma garanaysaan soo in ilaahay la xusa lanooma sheegin dikrigu waa shay caadiya soo maha laakiin haddii qaabka ilaahay loo xus jira ka dudo ood wax kagala timaado tusaalaha suufiyada qaarkood waxay ku xusaan ilaahay eh, huwa huwa huwa bay ku xusaan huwa huwa maa macneedu isaga isaga isaga isaga waa maxay macneedu marka garanay xayd looga jeedaba qaarkood xataa wowgay kasii jaraano hu hu bay ilaahay ku xusaan ma hu huba dikri kuu noqonaysa marka <laughs> dikri kuuma noqonaysa waxaasdee sidaasoo kale haddii dikriga caadigaa ah laftiisa qaabkiisii aad ka dudo isaguna lagaa yeeli maayo cabdillaahi ibn mascuud adhaahdo abu muusa alashcari sa imaamu daarimi uu sunanka ku wariyey ayaa masaajidkii rasuulka maalin soo galay xilli salaad subax ka hora wuxuu arkay dad masaajidkii xalqada ka dhex sameeyey <clears throat> xalqad kasta nin baa dul taagan ninkaasi wuxuu ku leeyahay dhagaxaanna way soo urursadeen dhagaxaanba dhexdooda yaala wuxuu ku leeyahy boqol jeer allahu akbar dhaha boqol jeer subxaan dhaha boqol jeer la dhaha dabadeetna saasa u dikriyayaan abu muusa alashcari muu masaajidka soo galay u arkay waxaa la samaynayo uu yaabay masaajidku iskaga noqduu ka baxay wuxuu tegay cabdillahi bin mascuud gurigiisii ayuu sii hor fadhiistay bal si uu ugu sheego waxa uu soo arkay kadibna cabdillahi bin mascuud buu uga warramay cabdillahi mascuud intuu wejiga soo xidhay ayuu masaajidka soo galay si uu eega bal xaalka waxa ka jira sidii uu ugu soo sheegay markuu arkay in xaalku yahay ayuu intuu maradii iska furay ayaa wuxuu kuui yaa ummata muxamed maa asraca halakatakum ummadii nabi maxamedey halaagiina maxaa ka degdeg badan haadihi aaniyatuhu lam tankasir wa hiyaabuhu lam tabla wa nisaa'uhu shaabaat uma axdattum fi diinih wuxuu rasuulka weelkiisi weli may jajabin dharkiisii may baaliyoobin dumarkiisii waa dhalinyar markaasaa durba diintiisdiintiisii wax kusoo darteen oo bidca la timaadeen dawadeetana markaas waxay ku idhahdeen yaa abaa cabdiraxmaan wallaahi maa aradna ila alkhayr abuu cabdiraxmaanow khayr mooyaane wallahi wax kalema doonayna yidhahdeen waa hadal qurux badan soo maaha khayr umaanu doonaynaa dad fara marka bidcaha looga digo oo waxay ku andacoodaan laakiin cabdillahi bin mascuud wuxuu ugu jawaabay kalimatun tastaxiqu an tuktaba bimaai dahab wuxuu ku uhi kam min muriidin lilkhayri lan yusiibah badanaa mid khayr raadinaya waddadiisii ba aan hayninba khayrku waddo loo maruu leeyahay waddadiisa haddaad ka leexisana khayrkuu noqon maayo tabqi anajaata walam tasluk masaalikaha ina asafiinata laa tajri cala alyabasi imaamu shaafici wuxu uhi waxaad doonaysaa inaad badbaado waddadeediina maba haysidba doonidu dirada kuma socota buuhi imaamu shaafici daad doonni soo kaxsata laa midaan ku kaxayna may ku kaxasmaysaa waa may wadday leedahay dee ku socotaa haddaad gaadhiga kaxaysood badda ku socodsiisana ku socon maayeesna midba waddo loogu talagalay buu leeyahy marka waddadiisa mari baa loo jeedaa waay cabdillahi bn mascuud raggii intuu dhagxaantii ka ururiyay u ku garaacay ilaa masaajidka ka dareeriyey haddaba raggaasi waxay sameeyeen waa maxay dikri bay la yimaadeen soo ma abuu muusa alashari markuu cabdillahi mascuud u sheegayey wuxuu ku uri yaa aba cabdiraxmaan ra'aytu fii masjidi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalama shay-an ankartuh wamaa ra'aytu ilaa khayra masaajidkii rasuulka maanta waxaan ku arkay waxaan diiday laakiin khayrun baan haddana arkayy khayr baa la sameynaya lakiin khayrka sidaan u aqaanay si ka duwan baa loo sameynaya buu leeyahy soo ma aragtid mascuudna waa kan ku qabsada arkis ku i markaasi markii dambe wuxuu ku yihi cbdillahi mascuud idinku laba arrimood baa soo kala gelaysaan imaa annakum muftatixuu baaba adalaala wa imaa annakum wajadtum hadyan ahdaa min hadyi muxamed sala allahu caleyh wasalam ama maanta hadyigii nebi maxamed mid ka wanaagsan baad hesheen iyo dariiq ka wanaagsan ama albaabkii baadidaad maanta furateen buu ku yihi albaabkii baadidayna furtay shaki ninka xadiidka warinaya wuxuu yidhi waxaan arkay raggii maalintaasi masaajidka cibaadada noocaas ku samaynayey oo intoodii badnaa khawaarijta ku biiray dagaalkii nahrawaan la odhan jiray ee cali bin abi aalib khawaarijta la dagaalamay xaggaasi kasoo wada jeeday buui badidoodii bidcadu meel yar fudud bay ka bilaabantaa wax weyn isku bedeshaa marka bidcada iska ilaali maxay sameeyeen iyagu dikrigii maxay ka bedeleen tira u sameeyeen boqol boqol aan salaas wax ka hor cid sheegtay aan la garanaynin dhagaxaan aan lagu tasbiixsan jirin bay keensadeen xalqada aan loo samayn jirin bay sameeyeen nin laaan la dul istaajin jirin oo dadka aan amar siin jirin ah, yay sameeyeen bidcooyin bay dikrigii kusoo dhex dareen deedna markaa lagu diiday kayfiyaday u samaynayaan baa lagu diiday markaa qaabka u samaynaysa cibaadada waa inayna waafaqsanaata diinta islaamka iyo nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam khayr baa doonayaa keliya lagaa yeeli maayo khayrka waddadiisa umar baa lagu leeyahy niyad wanaagsan keliya waxba ma tarto haddana shareecada waafaqsanayn waay maxaa ii hadhay aljinsu wasabab jinsiga waxaa looga jeedaa haddii shareecadu jinsi shay jinsigiisa dhexdiisa cibaado ay yeeshay jinsigaa wax ka badan ma geyn kartid tusaale ahaan adaaxida odxiyada marka la gowracayo waxaa laynagu yihi bahiimatul ancaam oo keliyaata unbaa la gowraca uun geela looda ariga bas lama ogola inaad wax ka duwan soo aad ku odxiyeysato haddaad tahaan maanta aanu digaagadaan ku odxiyeysanaya soo shay xalaala maaha lagaa yeeli maayo waxaa lagu leeyahy jinsigii uu sharciye nebi maxamed way ka duwan tahay haddaad tihahdo wallaahi sow ma doonaysa anuu neef weyn anuu waxaan soo qabsanayaaba deero deeranyaan ku adxiyeysanaya may baa lagu leeyahy jinsiguu rasuulku sheegay bes keliya ku gaabso diintu waa itibaac maaha ibtidaac cabdillahi bn mascuud muxuu yidhi ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum waar diinta soo raaca bidcadana iska daaya waa la idinkaga filaadayba diintan horaa loo maray tu maanta idinku aad bilaabaysaan maaha ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum waa la idinkaga filaaday wuri cbdillahi bn mascuud radia allahu canhu ardaa waay shayga bidcadalya waa aad aada aad u foolxun culimaduna weligoodba ay ka digi jireen sheekha waxaan ku gabagabaynayaa hadal uu leeyahay sheekh la yihahdo sufyaan sufyaan athawri raximah llah sufyaan athawri wuxuu ihi albidcatu axabu ila ibliis min almacsiya ibliis hadday macsi iyo bidca soo istaagto bidcaduu ka jeceliye haddii maanta ilaa ninkaas hazinaysto zinaysto iyo bidcaha sameeyo wuxuu dooranayaa inuu bidcada sameeyo sababtu waa maxay liana albidcata liana almacsiyata yutaabu minha walbidcata laa yutaabu minha waa laga toobadkeenaa buuhi macsida lakiin bidcada lagama toobadkeena inta badan sababtu waa maxay ka macsiyada samaynaya wuuse og yahay inuu qaldan yahay laakiin ka bidcada samayn waxa laga yaabaa inuu isku haysto inuu ilahay u dhawaanayo yataqarabu ila allah qof ilahay u dhawaanayo toobadka ka toobadkay ma aragta weli salaaddii subax ka toobadkeen haddii lagu yidhaahdo maad yeelaysaa soo odhan ilahay baan ugu dhawaanaya xaggan uga toobad dee kan marta maanta bidcada ilahay uga cibaadaysanayaana wuxuu moodaya in ilahay ugu dhawaanayo marka kutaa ka toobadkeena u kugu xanaaqayaaba marka bidcada ayaa intay doonto ka fool xun arrinka eh, macsida sheekii la odhan jiray fudayl bnu ciyaad raximah allah wuxuu odhan jiray aakulu maca alyahuudi waannasraani walaa aakulu maca saaxibi bidca kiristan iyo yahuudi inaan wax la cuno ayaa i dhaanta mid mubtadico bidcoola inaan wax la cuno saas buu odhan jiray hadde waa yahuud iyo kristan waayo iyaga waan iska ilaalin karaa waan ogahay inay gaala yihiin oo markay sheegay aan dhegeysan adigoo nin wanaagsan oo sheekha u haysto balaayo hoosti ku gelinaya markaas waxa weyaan bidca iyo baas ayuu markaas waxa weyaan rakibaya aad baa la laskaga ilaaliyaa bidcada culimaduna weligood weligoodba ku qaylin jireen ibnulqayim kitaabkiisa la yihahdo madaarij saalikiinka wuxuu hi washtada nakiiru e, e, salafi walaima cala albidcati wasaaxuu biahliha min aqtaari lard wuxuu hi bidcada iyo ehelkeeda salafkiiyo aimadu aad bay ugu adadkaayeen adduunyada dhinacyada kala duwan o dhan oo kaga qayliyeen o kaga dhawaaqeen wa baalaguu fii inkaari e, dalika ma lam yubaaliquu fii inkaari alfawaaxishi walmunkaraat liannaha dmaha liddiini wa munaaqadataha lahu ashad wuxuuhi sheekhu raximahullah waxa ay ugu talax tegeen bidcada diididdeeda si aanay ugu talax tegin macaasida diididdooda waayo bidcadu duminta ay diinta duminaysaa ka daran duminta macsidu ay diinta duminayso macsida qof kastoo samaynaya wax ogya inuu khaldan yahay laakiin diin dadka ugama dhigayo bidcada laakiin dadka samaynaya dadka diin bay uga dhigayaan ilahina wuxuu uhi am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihi illaah war dadkuma waxay leeyihin kuwa ilahay wax la sharciyeeya oo waxaanu ilaahay ogolaanin dadka u sharciyeynaya taasi waa halis weeye waa qowlun cala allahi bikayri cilm ilahay lagu been abuuranayo weeye marka taa aad iyo aad ha looga digtoonaa haddaad bidco maqasho fira min albidcati firaaraka min alasad uga baxsan bidco sidaa libaaxa uga cararta si ka daran iyadaa ka daran libaaxa libaaxu jirkaagu cunaya laakiin bidcadu diintaaday cunaysaa iska ilaali weligaa bidcaba haddaad maqasho ka baxso intaad ka baxsan karayso waaya xadiidka ku xiga xadiid mucaad bnu jabal radi allahu canhu qaala qultu ya rasuula allahi akhbirnii bicamalin yudkhilunii aljanata wa yubaacidunii can innaar waxaan yidhi warasuulkii allow iiga waran camal jannada i geliya wa yubaacidunii can innaari naartana iga fogeeya qaala wuxuu rasuulka ilaahay yidhi laqad sa'alta an cadiim waxaad ii weydiisay arrin weyn laqad sa'alta an cadiimin ay an camalin cadiim amal weyn ayaad ii weydiisay waayo waa ka xag hore odhanaya markaasi akhbirnii bicamalin camal iiga waran buu ku yidhi markaa laqad sa'alta can cadiimin ay an camalin cadiim camal weyn ayaad ii weydiisay wa inahu la yasiirun calaa man yasarahu allahu tacaala waana mid fudud cidda ilaahay u fudaydiyo subxaanahu wa deedna rasuulku wuxuu ku uhi tacbud allaha ilaahay baad caabudaysaa laa tushriku bihi shaya a waxbana ilaahay la wadaajin maysid wa tuqiimu salaata salaadaad oogaysaa wa tu'tiya azakaa zakada ayaad bixinaysaa wa tasuumu ramadaan ramadaanna waad soomaysaa wa taxuju lbeyta gurigana waad u qasdiyaysaa uma dabeedna qaala wuxuu yidhi wa taxuju lbeyta gurigaad u qasdiyaysaa markaan le gurigiini looma jeedo maxaa la sheegayaa hmm, kacbadaan ujeeda alashaan ma wa taxuju lbeyta xajan bimaanaa qasada weeye wuu qastiyaa loo jeedaa albeytna alkacbaa looga wadaa saasaa looga jeedaa uma dabeedna qaale wuxuu hi alaa adulluka ma ku tusiyaa calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabadiisa ma ku tusiya alsawmu junnatun soonku waa gaashaan waasadaqatu sadaqaduna tudfiu alkhatiicata gafka waxay u damisaa kamaa yudfiu almaau annaara say biyuhu dabka u damiyaan wa salaatu arajuli ninka salaadiisu fii jawfi leyli uu habeenka markaas waxa weyaan bartankiisa tukado ayaa iyaduna abwaabta khayrka ka mida uma talaa dabadeetana wuxuu akhriyay rasuulku sal alla alay wasalam tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic way ka fogaatay dhinacyadoodu meelihii la jiifsanayey tatajaafa way ka durugtay junuubuhum dhinacyadoodii can ilmadaajici meelihii la jiifsanayey xataa balaqa ilaa uu gaadhay yacmaluuna aayadda markaas yacmaluun xagga u dambaysa ilaa uu ka gaadhay falaa tadri nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kanuu yacmaluun halkaasbuu markaa gaarhsiiyaa loo jeedaa uma dabeedna qaala wuxuu yidhi alaa ukhbiruka ma kaaga waramaa alaa ukhbiruka bira'si lmri miyaanan kaaga waramaynin madaxa markaasi arrinka iyo wa camuudihi iyo tiirkiisa iyo wa dirwati sanaamih iyo sanaamka markaasi waxa weeyaan waxaa loo jeedaa kuruska halka u sarraysa la marka wayaa arrinta kuruskeeda u sareeya miyaanan kuu sheegaynin qultu balaa yaa rasuul allah haa baan ku uhi bu rasuulka allow walibana haa maaha balaayo waxa weeyaan mayane rasuulkii allow ii sheeg saasuu macnuu udhahaya balaa yaa wuxuu yihi ra'sul amri arrinka halka u sarraysa alislaamu islaamka weeye wa camuuduhu tiirkiisuna asalaatu salaada weeye wa dirwatu sanaamihi baarka halka u sarraysaana waa aljihaadu jihaadka weeyaan uma dabeedna qaala wuxuu hi alaa ukhbiruka ma kaaga waramaa bimaliki dalika kulih walina alaa adulluka miyaanka miyaanan kaaga warramaynin bimalaki dalika kulih ka waxaasoo dhan ba isku fuuqsaday qultu waxaan idhi balaa mayane rasuulkii allow iiga waran qultu balaa yaa rasuula allah fa akhada bilisaanihi rasuulku carabkiisiibuu soo qabtay wa qaala wuxuu yidhi kufa calayka haada war iska xajiyo kaasuun iskaga filow qultu waxaan ku uhi yaa nabiy allaahi nabiga ilaahayow wa innaa lamu'aakhaduuna bima natakallamu bih oo miyaa lanoo qabsanaya waxaanu ku hadlayno qaala hakilatka ummuk rasuulku wuxuu ku yidhi hooyadaa kaa goblantay wa hal yakubu nnaas dadka miyaa loogu foorariyaa calaa wujuuhihim wajiyadooda aw calaa manaakhirihim ama sanankooda miyaa loogu foorariyaa fi naari naarta ilaa xasaa'idu alsinatihim ilaa waxay carabadoodu goosteenuun mooyaane rawahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiix waayahay xadiidu mucaadi ibnu jabal waa xadiid cadiima arrimo fara badan oo waaweynna markaas waxa weeyaan koobsaday xadiidka fawaa'idka aynu ka qaadanayno waxaa kow ka ah xirsu saxaabati calaa turuqi alkhayr dadaalka ay ku dadaalayaan asxaabta rasuulku dariiqyada khayrka inay gartaan xirsu asaxaaba calaa turuqi lkhayr garashada ay garanayaan khayrka dariiqyadiisa inay ku dadaalaan faa-idada labaad laga qaadanayaa waxa weeye ana alcamal asaalix sababun lidukhuuli iljanna camalka saalixi inuu sabab u yahay jannada inuu qofku uu galo faa-idada saddexaad ee laga qaadanaya waxay tahay akhdu lumuuri bilahami falaham arrimahaasay u kala waawan yihiin in loo qaato oo rasuulku sal ly slam ra'sul amri buu ugu horeysiiyey tiirkiisii buu ku xigsiiyey dirwatu sanaamihi buu haddana uu kusii xigsiiyey haddii awrka madaxa laga gooyo ma noolaanaya waa maya waa halkii ugu muhiimsanayd macnaheedu haddii qawaa'imta iyo laga jarana dee uu fadhiisanaya halka u sarraysayo baarka ayaa markaa saddexda kaleba ka ka hoosaysay ka dhigantaha lasha haddii laga gooyo waxbaa ka dhiman laakiin ma dhimanayo fadhiisanna maayo waayahay waxaa kaloo markaas waxa weyaan laga qaadanayaa xusnu tacliimi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama linnaas waxbarid wanaaggii rasuulku sala allahu alayh wasalam dadka si wanaagsan wax u bari jiray ayaa markaa laga faaideysanaya xadiidka waxaa laga qaadanayaa oo kale khutuuratu waqci lisaan carabku meesha uu ku jiriya halisnimadiisa oo marka rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu ku yidhi carabkaagaa iska qabo iskaga filow ee uhi rasuulka alla waxaanu ku hadlayna miyaa lanoo qabsanayaa rasuulku wuxuu ku yidhi sakiladka ummuk hooyadaa kaa goblantay hooyadaa kaa goblantay habaar baa la mooday lakiin habaar maaha waa kelmada ay waxaa jira carabtu iska lahaayeen oo markaasi looga jeeda taxdiid iyo dhiirigelin laakiin aan loo jeedin ducaaun calayh habaar aan loo jeedin soomaaliduba way iska leeyihin waxyaalo noocaasiya oo dadka qaarkood markaas waxa weye ay isticmaalaan marka uma jeedaan in qofka la habaarayo ee waxaa loo jeedaa dhiirigelin qofka la dhiirigelinayo <clears throat> dadka miyaa weji weji loogu tuuraa naarta aw calaa manaakhirihim waa sankii baa loo jeedaaye sanka sansan loogu tuura xagga naarta ilaa waxay aribadoodu goosteen uun mooyaane marka carabkaagaasi waa waxa ugu badan qofka naargeliya sayn hore usoo sheegnay rasuulku markii la weydiiyey carabkaaga marka iskaga filow waxa la carabkaasi dadka qaarkood uu badbaadiya dadka qaarkoodna uu halaagaa waxaa laga yaabaa kelmad aad inay ku badbaadiso kelmad kaloo tirina inay fi haawiyati saaxiqa kugu tuurto soo rasuulku ma odhan sala allahu alayh wasalam ina alcabda la yatakalamu bilkalima laa yulqii laha baala yahwi biha fii naari jahannam abcada mima bayna almashriqi walmaqrib qofku wuxuu ku hadlayaa kelmad aan u fiirsanayn ba isaga wax wanaagtiisa aan ka hayn sababteedana naarta jahanamo wuxuu hoos ugu hoobanayaa ugu dhacayaa inta udhaxaysa cadeedka soo bax iyo cadeedka dhacinta isku jiraan in leeg dhulka hoos ugu naarta hoos ku gelaya waa kelmadii oo keliya taa tiri marka arrintaas waa halis weeyaan soo inamay soo marin man kaana yuminu biاllahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut ama khayr ku hadal ama iska aamus waaynu soo sheegnay athar ulaa cabdilaahi bn mascuud yaa lisaanu qul khayran tagnam aw uskut taslam min hayri an tandam war carabow khayr ku hadal waad haniimaysan wax wanaagsan baad heli iska aamus waad badbaadi inta aanad murugoonin inta aanad murugoonin iska aamus buu yidhi haddaad aragto meelo badan oo inaad ka hadasho mudnaa ood ka hadli weyday meelo badan badan badan ood ka hadashay adho diidi doonto odhan doonta maxay u watay ka hadalkeeda ayaad arki doontaa walain nadimta calaa sukuutika maratan falatandamana cala alkalaami miraara haddaad marun ka murugootay meel ku habboon in laga hadlo ood ka aamustay in badan waxaad ka murugoon meelo ku habboonaa in laga aamuso ood ka hadashay ka carabkaaga yar ilaasho carabkaaga si ku halaagi kaasuba dadka halaageynta ugu badan dad fara badan baa iyagoo galay mazaq oo inay dhintaan aanay waxba uga harsanayn carabkooda uu badbaadiyey dad badan bay tahay soo martay markay is wanaajiyeen hadalka ay ku hadlayaan waxaa la sheegaa madaxweynihii laodhan jiray abu jacfar almansuur ayaa waxaa ku baxay nin laodhan jiray tamiim ibnu jamiil dabadeetana uu kadeeday gobol dhan buu khalkhaliyay oo dagaal iyo markaa fitno ka abuuray ciidamo badan buu u dirayoo wuu soo qaban kari waayo wuxuu ninka wuxuu madaxweynehii nadar ku galay hadduu ilaahay ninkaa usoo dhiibo oo gacantiisa soo galo inuu isagu gacantiisa qoorta kaga jarayo cidnana aanu diraynin ilaahay wuxuu doonay tamiim ibnu jamiil inuu gacantiisa soo galo oo la soo qabto dabeedna markii lasoo qabtee jeelka lasoo dhigay ayaa wuxuu iskugu yeedhay madaxdii iyo wujahadii eh, magaalada baqdaad joogtay o dhan halyeshaan dadkii sharafta lahaa hadday culimo yihiin hadday yihiin dowladda madaxdeedii hadday yihiin odayaashii qabaaisha wixi o dhan bu isku wada yeedhay wuxuu sameeyey matam weyn iyo markaasi xaflad ballaarhan xafladdaasi waxaa loogu talagalay inay ka soo qeyb galaan oy daawadaan sida loo dilayo tamiim ibni jamiil sababtu waxaanu isugu yeedhaynaa waa inaanu nin dambe ku fikirin oo kuwan ka midii inuu waxa uu jamiil sameeye sameeyo haddii kale sanatan oo kale raaci doonta layi dabadeetana waxau yihi calaya bisayfi wanica seeftii yaa lay keenay haraggii dadka lagu dul gowracayay deedna waa loo keenay meeshii baa lasii goglay haraggii haragga waxaa loogu tagay qofku marka la dilo dhiiggiisu dhuka inaanu ku daadana haraggan ku dul daato deedna adhow lalalaabo laga qaada un meesha kadibna tamiim ii keena buu waa loogu yeedhay isagoo mukabalun bilaqlaala silsilada ku xidxidhan deedna wuxuu soo galay wahuwa thaabitu ara's mumaina alqalb isagoo si degaan iska socdo loo mooda in weliimo loogu yeedhay aan cabsanayninba ayuu iska soo galay dabadeetna markuu arkay siduu iskaga socdona cabsiba aanay ku jirin ayuu wuxuu doonay inuu keer hadaashiiye intaanu dilin ka hor wuxuu ku uhi yaa tamiim maa taraa anii faacilun bika alyowm maanta inaan maxaa ku sameeya umalayn doontaa tamiimo waxaad samayso deedna markaasu wuxuu ihi amaa in istanطaqtanii haddaad iga hadashiisay buu yidhi faaquulu ina adunuuba tukhrisu اlأlsinata اlfasixa wa tumridu اlquluuba aلصaxiixa wa ina aljariirata qad cadumat wuxuuhi waxaan leeyahay dembiyadu qofku ku dembiga u galay weyn yahay carabkii fasiixaye sida fiican u hadli jiray agnaan buu ka dhigaa dembigaa agnaan aan hadli karaynin qalbigii caafimaad qabayna mid xanuunsanayuu ka dhigaa buu dembigan galayna waa mid aad iyo aad u weyn walam yabqa ilaa intiqaamuka wa cafwuk wax kalena may soo harin inaad iga argoosato inaad iska kii cafiso wa huwa bika ashbahu alyiq inaad iska kii cafisaana adiga kugu haboon bu madaxweynihii dhanaa tahay inaad iska kii dhaafto <laughs> ayaa kugu haboon buu yidhi eh, calshaan waa xusnu takhallus baa si wanaagsan qof inuu ga baxo eh, dhibaatooyinka uu galo deedna markaasu waxa weya hortiisa waligana gabay ku curiyey uu leeyahay markaasi ara lmowta bayna asayfi wanaci kaaminan yulaaxidunii min xayu maa atalafatu waxaan arkayaa buuri geeridii oo dhinacan eegaba iga soo daymoonaysa <laughs> de seefti horteegan ara lmowta bayna asayfi wanaci kaaminan haragan iyo seefta dhexdoodii baan geeridii ka dhex arkaya buui yulaaxidunii min xayu maa atalafatu dhinacan eegaba iyaduna iga soo eegeysa wuxuui wa akbaru anaka alyowma madaxayga ugu weynina maanta waa inay dilayso saan markaas waxa weyaan ku talagashanahay wuxuui wa ayu mri'in mima qada allahu yuflitu wixii ilaahay u qorsheeyey yaa ka boodi karaa yaa ka tegi karaa wa ayu mri'in yaatii bicudrin wa xujatin wa sayfu lmanaaya bayna caynayhi muslatu oo yaa cudurdaar iyo xujo la iman kara isagoo seeftii geeridu hor taagan tahayba maanta haddaan cudurdaara kuu tiriyo haba tarimaysa seeftii a hortaaganba markaasi Eh, wmaa jazacii anii amuutu wainanii la aclamu ana almowta shayun muaqatu kama murugaysnayo kama cabsanaya u inaan dhimanayo waayo waxaan ogay ui geeridu inay waqti leedahay waqtigeeda aanay ka soo horeynaynin isla markaasina aanay ka dambaynaynin walaakina khalfii sibyatan qad taragtuhum wa akbaaduhum min xasratin tatafatatu hase yeeshee waxaan kaga yimid buui dhabarkayga caruur yaryar oo aan markaas u shaqaysa aanay murugo darteed ay googo-ayso markay maqlayaan aabihim baa la dilaya kaannii araa xiina unca ilayhimu waqad khamashu tilka alwujuuhi wa sawwatuu waxaad moodaa inaan arkayo carruurtaa yaran markii loo sheegay aabihim baa la dilay laada nacyiga la gaadhsiiyo baroodiiqda la gaadhsiiyo iyagoo wejiyadooda xagxaganaya oo qaylinaya inaan arkayaad hadda moodaa buuhi ninkadaaba inaan arkayo markaasuu wuxuu ihi fain cashtu caashuu aasaalimiina aduudu canhum radaa wain muttu mawatu wuxuu yidhi hadaad maanta isagay cafiso oo isagay dayso iyaguna way la noolaan doona iyagoo bad qaba oo isla markaasina dee ninkii u khidmaynaya baan ahay aan u shaqaynayo haddaan dhintana ogo iyaguna way raacayaan bu waana wada disha ogow buu abu jacfar almansuur markuu abyaadaa maqli u ooyaa la yidhi ta'aurku ku ta'auray awgeed deedna markaasuu wuxuu ku yidhi yaa eh, tamiim wallaahi laqad kaada an yasbiqa sayfu alcadal dabadeetna markaasu wuxuu ku yihi waqad wahabtuka liduriyatika wa sibyanika caruurtaada ayada ka sheekaysay baan kuu hibeeyey horta iska soco ku yihi iska fasahay <laughs> ninkii seefta loo in la gowracay uga harsanayd wax yaroo naqanin welibana waxay yidhaahdeen meeshii uu ku baxay gobolkii uu ku baxay ayaaba looga dhigay amiirba oo madax looga dhigay markaas waxay dhahdeen naala bilisaanihi maa lam yanal bisinaanihi wuxuu ku gaadhay carabkiisa wuxuu markaasi xoog ku qaadi kari waayey wuxuu seef ku gaari kari waayey carabkiisii buu ku meesha uu ku baxay qabsay islaa markii hore xoog ku qabso uu qabsa kari waayey laakiin carabkiisii ayaa eh, geerina ka badbaadiyey isla markaasina geeyey markaasi inuu madax ka noqdo halkaas marka carabkaaga ayriska ilaali hal mar aynu xadiidka mar labaad ku celinno can mucaadi bni jabal radi allahu canhu qaala qultu yaa rasuul allahi rasuulkii allow waxaan ku idhi akhbirnii iiga warran bicamalin camal yudkhilunii aljannata jannada i geliya wa yubaacidunii iga fogeeya can inaari naarta iga fogeeya qaala wuxuu idhi laqad sa'alta waxaad i weydiisay can cadiimin shay weyn wa inahu la yasiirun calaa man yasarahu allaahu calayh waana arrin u fudud qofka ilaahay u fudaydiyo arrinkaa weynaad i weydiisay waa wax u fudud qofka ilahay u fudaydiyo tacbud allaha ilahay baad caabudaysaa laa la wadaajin maysid wa tuqiimu asalaata wa tu'tiya azakaa zakadana waad bixinaysaa watasuumu ramadaana ramadaanna waa soomaysaa wa taxuju lbeyta gurigana waad u qasdiyeysaa uma dabeedna qaala wuxuu uhi alaa adulluka miyaanan ku tusinaynin calaa abwaabi lkhayri khayrka albaabadiisa asawmu junnatun soomku waa gaashaan wasadaqatu sadaqaduna tudfiu way baktiisaa alkhati'ata gafka kamaa yudfiu almaau nnaara say biyuhu dabka u baktiyaan wasalaatu rajuli fii jawfi lleyl ninku salaada habeenka bartankiisa iyaduna markaas waxay ka mid albaabada khayrka uma talaa deedna wuxuu akhriyey tatajaafa way ka fogaatay junuubuhum dhinacyadoodu can ilmadaajici meelihii la jiibsanayay xataa balaqa ilaa iyagu gaadhay yacmaluuna uu ka gaadhay uma deedna qaala wuxuu yidhi alaa uhbiruka ma kaaga waramaa eh, alaa uhbiruka miyaanan kaaga waramaynin bira'si lamri arrinka madaxiisa sare iyo wa camuudihi iyo tiirkiisa wa dirwati sanaamihi iyo markaasi baarkiisa u sareeya qultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allah mayna rasuulkaalow iga waran qaala wuxuu ihi ra'sul amri arrinka halka u sarraysa alislaamu weey wa camuuduhu salaatu salaaduna iyaduna waa tiirkii islaamka wa dirwatu sanaamihi iyo markaas waxa weeyaan baarka u sarreeyaana aljihaadu jihaadka weeyaan uma dabeedna qaala wuxuu yidhi alaa ukhbiruka makaaga kaaga waramaa bimalaaki dalika kullih ka arrintaasoo dhan bay isku wada xuubsay isku wada koobsaday faqultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allah mayane rasuulkii allow iga warran baan ku idhi fa akhada bilisaani carabkiisa ayuu markaasi soo qabtay wa qaala wuxuu yidhi kufa calayka haada kaasi iskaga filow qultu waxaan idhi yaa nabiy allahi nabigii ilaahayow wa innaa la mu'aakhaduuna miyaa lanoo qabsanaya bimaa natakalamu bihi waxaanu ku hadlayno faqaala wuxuu idhi sakiladka ummuka hooyadaa kaa goblantay hal yakubu wahal yakubu nnaas dadka miyaa loogu foorariyaa annaari whal yakubu nnaasa calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim fi nnaari ilaa xasaa'idu alsinatihim dadka miyaa loogu foorariyaa weji weji ama sansankooda miyaa loogu foorariyaa naarta ilaa xasaa'idu alsinatihim waxay carabadoodu goosteenuun mooyaane waxaan yar baraarujinayaa un meelaha aday jare ku taallo alaa laba arrimood baa israacsan waxaa israacsan hamsatu listifhaam iyo laa annaafiya labadaas markay israacaan istifhaam iyo nafyi markay israacaan iska daba yimaadaan macnuhu markaasi wuxuu noqdaa su-aal iyo diidda wada socota inku tusaale haddee la odhan lahaa laa ukhbiruka kaaga warrami maayo soomay noqoteen haddii hamsatul istifhaam la raaciyo kaagama warramayo miyaa bay noqonaysaa walaashan waa kaagama warramayo oo nafyigiiya iyo miyaa oo istifhaamtii ah marka la macnaynaya sida saxdi waa saas kaagama waramaya miyaa shayga markaas waxa weyaan dirwadiisa ugu sarraysa saasuu macnuu noqonaya balana iyadna waa jawaabta lagaga jawaabo istifhaam iyo nafyi wada socda oo macnuu noqon markaad ku tidhaahdo qofka kaagama warramaya miyaa muxuu ka odhanaya isaguna mayane iiga warran lakiin hadduu ku idhahdo kaaga warran hadduu haa ku iga warramin dee macnaheedu kaagama warramaya miyaa ha iga warrami wey macnuhu meelo badan bay qur kaga jirta alaysa allahu biaxkami alxaakimiin ilaahay ma aha miyaa kuwa waa xukumaka ugu xukunka wanaagsan haddaad nacamtiaadood ku gaalooyba macnuhu waxa weya markaasi balaa oo macnaheedu yahay mayana ilaahayo waa tahay saasuu macnuhu dhacaya waayahay xadiidka ku sii xadiidkaasi wa can abi haclaba alkhushani jurthum ibni naashir can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama qaala in allaha alle farada wuxuu faral yeelay faraa'ida shay ou idinku faral yeelay ee falaa tudayicuuhaa ha dayicina waxadda xuduudan wuxuu jeexay xuduud iyo wadooyin markaasi la marayo ayuu ilaahay jeexay ee falaa tactaduuhaa ka gudbina xuduuddu waxa weyaan muxaramaadkii laynoo diiday inaynu gallo marka xuduuddaa ilaahay dhigayna ha dhaafin oo markaasi macaasida ha ku dhicina waxarama ashyaaa shay uu ilaahay xaaraantinimeeyey ee falaa tantahikuuhaa ha ku markaasi waxa weeyaan xadgudbin iyadana intihaaga waxaa la yihahdaa shay markaasi daahnaa markaad daahi ka fujiseed ka dulqaado ayaa la intahakahu xurmadii markaa way daahan tahay inaad gasho lama ogola markaa shaygii xaaraanta dhex gasho sida inaad daahiisi ka fayday oo kale ayaa laga dhigay markaa falaa tantahi kuwa culamada qaarkood waxay ku macneeyaan falaa taqrabuu minha ha u dhowaaninaba agteeda ka wareegina wa can ashyaaa shaya ayaa markaasi ilaahay uu ka aamusay raxmatan lakum isagoo idiin naxariisanaya hayra nisyaanin aanu ilowsanayn ee falaa tabxauu canha idinku harraadsanina xadiidkan culimada qaarkood waxa waa xadiis daciifa culimada badidooduna waxay u badan yihin daciif yahay xadiis sugan inaanu hayn ayay culimadu u badan yihiin culimada qaarkood oo taxsiiniya waa jiraan sida daara qutni iyo nawowi iyo laakiin culimada badidoodu culamaa lxadiid waxay dha waa fahno ayuunbaa muhiima hal qaacida oo markaa uu sheegay oo saxana waan sheegi doonaa insha allah macnihiisu waxa weye in allaha alle farada faraa'ida shaye farala ayuu faral yeelu waajibiyey ee fala tudayicu ha shayga faralkaa ha dayicin waxadda xuduudan ilaahayna subxaana wataala xuduud buu jeexaye falaa tactaduuha ha ka gudbina xuduudaas waxarama ashyaasha iyuu xaaraam yeelay ee falaa tantahikuuhaa ha ku dhicina oo ha faydina adaahi la saaray wa sakata can ashyaa arrimuu ka aamusay raxmatan lakum isagoo idinka idiin naxariisanaya hayra nisyaanin aan ilowsanayn ee falaa tabxatuu canhaa ha raadsanina shayga haddii laga aamuso ha raadsanina taa u dambaysa markaa qaacida yaroo ku sugan ayaan sheegayaa oo culimmadu ay yidhaahdeen al aslu fii ma sakata canhu ashaaricu alibaaxa ila fi lcibaadaat waa qaacida muhima jiddan qaacida aada u muhiima weeye qaadadaas waxaa odhanaysaa markaasi alaslu fii ma sakata canhu ashaaricu alibaaxa ila alcibaada asal waxa u ah wixii uu ka aamusay shaaricu ilaa iyo rasuulkiisu waxay ka aamuseen asal waxa u ah inuu iska banaan yahay ilaa inuu cibaado yahay mooyaane cibaada haddii laga aamuso waad ka tegeysaa ma samaynaysi cibaada ilaa daliil loo helay iyada lama sameeyo cibaadadan sameeyey haati daliilak baa la odhanaya markiiba qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin laakiin waxyaalaha kale adduunyada ku saabsan e ku saabsanayn haddii laga aamuso asalku inay bannaan tahay dee waxyaalaha laga aamusay baana badan waxyaalaha laga aamusayna shariicadu ka hadal ayaa badan diintu inoomay tirin wax kastoo xalaala kaasi waa xalaal kaasi waa xalaal ma laynagu yidhi laynaguma odhan shayada xaaraantaabaa la tiriyaa laakiin shayada xalaashaa lama tiriyo waayo kuwa xaaraanta abaa yar kuwa xalaashu way badan yihiin saa darteed kuwa kooban ayaa inta badan la tiriyaa qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman eh, ala طaacimin yطcamhu ila an yakuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw saasaa loo wadaa marka waa tirinaya laakiin shaygu markuu xalaal yahay kaas waa xalaal kaas waa xalaal kaas waa xalaal arki shay xalaala oo la sheegaya haddaad aragtana waa shay ishkaal galay oo ishkaalkii laga saara la doonayo markaasaa la shayga la sheegaa inuu xalaal yahay waayahay qaacidadan sheegay maxaa nidhi alaslu fii ma sakata canhu ashaaric alibaaxa ila alcibaadaat shayada shaaricu uu ka aamusay waxaa asal u ah inay bannaan yihiin ilaa iyo cibaadooyinka mooyaane cibaadooyinku iyagu ma banaana alaslu fi lcibaadati alxadru asal waxa u cibaadada inay xaaraan tahay cibaado waxaa asal u ah inay xaaraan tahay cibaadada samee haddaa is tidhaahdo daliilkeeda horta raadi haddaad daliilkeeda hesho markaa samee haddaa daliil u weydana isku samayn ila bidcay noqonaysaa inaga hadda ka warramayna bidcadii iyo halisteedana xadiidka ku siixiga can abi lcabaas sahl ibni sacd asaacidi qaala jaءa rajulu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam faqaala ya rasuula allah dullanii calaa camalin idaa camiltuhu axabanii allah wa axabanii annaas faqaala izhad fi dunya yuxibuka allah washad fi ma cinda annaas yuxibuka annaas saxaabiga sahl ibnu sacd asaacidi wuxuu ihi nin baa rasuulka u yimid jaaa rajulun ila nabiyi sal ly slam nin baa rasuulka u yimid faqala ya rasuul allahi wuxuu rasuulkii allow dullanii tus calaa camalin camali tus idaa camiltuhu haddaan sameeyo axabanii allaahu ilaahay jeclaanayo wa axabanii annaas dadkuna ay jeclaanayaan faqaala wuxuu rasuulku ku yidhi izhad ka saahid eh, fi dunya adduunyada yuxibuka allah ilaahay baa ku jeclaan washad ka saahid fii maa cinda annaas dadka waxa agtooda ku sugan waxay gacanta ku hayaana ka zaahid oo ka fogow yuxibuka annaas dadka ayaa ku jeclaan xadiidun xasan rawaahu ibnu maajah wa kayruhu biasaniida xasana waayahay xadiidkana culimada qaarkood baa daciifiyey laakiin culimmadu waxay u badan yahay xadidkan inuu saxiix yahay sheekh albaanina meelo fara badan buu ku taxiixiyey oo ay ka mid tahay markaasi saxiixuljaamica iyo silsilat alxadiis saxiixa xadiidku markaasi sida saxdaa ah waa xadiis saxiixa weeyaan xadiidku wuxuu tilmaamay markaasi izhad fi dunya adduunyada ka zaahid yuxibuka annaas yuxibuka allah ilahay baa ku jeclaan wazhad ka zaahid fii maa cinda annaasi dadku waxay gacanta ku hayaan iyo maalkooda ha damcin oo haw hanqaltaagin ee iskaga zaahid yuxibuka annaas dadku way ku jeclaan doonaan talo waa maxay zuhdiga waxa la yihahdaa tal izhad ka zaahid baa laleeyahy zuhdigu maxay zuhdiga culimadu waxay yidhahdeen tacriifka ugu kooban uguna fiicani waxa weeyaan tarku maa laa yanfacu fi dunya waalaakhira inaan idhaahdo tarku maa laa yanfacu fi laakhira waa inaad ka tagto wixii aan aakhira ku anfacaynin <clears throat> taas baa la yihahdaa markaasi waxa weyaan zuhdi wixii aan aakhira ku anfacaynin marka la leeyahay shaygii xaaraanta ahaa markiisa hore isaga samayntii ka saahidkiisu marka horeba waa waajib kuu rasuulku ka hadlayaana kaa ka saahiddaa waa waajib bidca ka saahiddaa waa waajib macsiya ka saahiddaa waa waajib kuwaa laga hadli maayo zuhdiga la sheegaya kaa maaha ee waa azuhdu fi lmubaaxaat shayadii mubaaxa a iska banaanaa inaad markaas waxa weyaan ka saahidda ayaa laga hadlaya shayadii xalaasha ahaa ee mubaaxa ahaa inaanad farabadsanin oo hurdadii aanad badsanin hadalkii inaanad badsanin cuntadii inaanad basanin waxyaalihii mubaaxaadka ahaa inta ku anfacaysa aakhiro wax kuu tari doonta mooyaane inta kale inaad iskaga saahido ta laga taas weeye si ilaahay subxaana watacaala uu kuu jeclaado soo ma arkaysi dadkii ilaahay ammaanayey in la tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajic dhinacyadoodu waxay ka fogaadeen meel la jiibsanayayo habeen oo dhan salaatuleyl bay u taagan yihiin hurdadii bay yareeyeen bay ka dhiganta alshaan dhinaca maxay ka noqdeen zuhaad bay ka noqdeen cuntada rasuulku markuu ka hadlayey wuxuu hi yakfi bni aadam luqaymaatun yuqimna biha sulbah inay aadam waxaa ku filan hurhmooyin yar oo dhabarkiisa uu ku toosiyo intaasaa kugu filan bal wuxuu rasuulku sheegay wax la weel la buuxiye ka ugu sharka badan inuu caloosha tahay maa mala'a bnu aadam wicaa'an sharan min batnihi buu rasulku uri sal alla alay slam ina aadan weligii ma buuxin weel ka shar badan calooshiisa ma garatay marka inaad cuntada yaraysato haddaa cuntada badsato habeenkii salaatulka karmisid cibaadooyinka kale ka caajisi caajisun soconayn baad noqon doontaa waad kala bixiyo waxaad noqon nin buuran waxaasoo dhanna islaamku ma jeclaa qof waxa fiican qof fudud cibaadooyinkiina markaas waxa weya si fudud sameyn noqoto marka mubaaxaadka inaad yaraysato taasaa looga jeedaa wixii laga maarmaana mooyaane wasad fii maa cinda annaas dadka agtooda wixii yaalla ka zaahidna wixii dadku gacanta ku hayaan iska ilaali weeye ku qanac ilaahay wuxuu adeeg kuu qorsheeyey intaasaa loo jeedaa tan markaa aleeshaan marka la yidhi dadka haddaad wixii gacanta ay ku hayaan ka sahayda way ku jeclaan waa shay xaqiiqaa haddana dadka weligaa waxba weydiinba maxay kugu nici waxba ku nici maayaan laakiin haddaad eh, su-aashaadu badato soomaali maxaa odhan jirin eh, baryo badan iyo bukaan badanba waa la laysku naacaa hadday baryadaadu badato dadku sakada ma kasoo muuqatay takale kasii wareegayeen waxaa yaaba mar haddaad maanta nin su-aal weydiiso beri toole weydiiso saa dambe weydiiso uu saddexdaa kuu dhiibo maalinta afaraad markaa halkaa kasoo muuqato i guri kasii baxayaaba <laughs> sababto waa maxay su-aashaadi baa farabadatay dee isaguna khasaaintii ilaahay ma haye wuxuu ayaa way kooban yahay intuu doonaba ha haya hadduu dooneen dadkaa ilaahay isagu wax ma wada gaadhsiin karo sidaa darteed qanaacada ku dadaal culimadu waxay odhan jireen imaamu shaafici baa wuxuu odhan jiray ra'aytu alqanaacata ra'sa kulli shayin fasirtu biadyaaliha mutamasika waxaan arkay buui qanaacada la yihahdaa inay tahay madaxa u sarreeya shay walba deedna markaasaan ku dhegay buui taasaan dabada qabsaday fasirtu biadyaaliha mutamasika mar kale wuxu uhi imaamu shaafici raximah allah idaa maa kunta daa qalbin qanuucin fa anta wamaaliku dunyaa sawaau haddaad qof qalbigiisu qanaaco leeyahay tahay adiga iyo ka adduunyadoo dhan gacanta ku haya isku isna intiisun buu ku qanacsan yahay adna intaad buu ku qanacsantahay un waa simantihiin markaas idaa kunta daa qalbin qanuucin fa anta wamaaliku dunya sawaau waa simantihiin markaa qanaaco yeelo iska ilaali weligaa inaad adagga ugu hanqaltaagto waxyaalaha markaasi ay gacanta ku hayaan rasuulku sala allahu alay wasalam aad iyo aad buu arrinta noocaasi uga digi jiray su-aasha badanna waa waa muruada muru'ada qofka ayay dishaa iyo shakhsiyadda qofka qof liita ayuu dadka agtooda ku noqdaa haday su farabadato waxba dadka ha weydiinin hadduu shaygu yahay cilmi mooyaane wax kale su ha farabadin cilmiga su-aashiisa oo si aad cilmi badan u gaadho culimada dee cilmigaad ka qaadanaysaana iyaga ma dhibaya dee oo waxa weyaan wax iska soo goynayaan maaha maalka waa iska soo jara laakiin cilmi waa wax qalbiga iskaga jiro hadduu kuu sheega aduu iska aamuso mid waxba isaga bal way ugu sii ziyaadaysaaba yaziidu bikasrati alinfaaqi minhu wayanqusu in bihi kafan shadadta cilmiga haddaad bixiso wuu kordhaa haddaad ku dhegtana waa la iloobaa uu yaraadaa isagoo wuxuu ku nuqsaamaa sheegid la-aanta marka isaga waxba yeeli maysa taasi marka su-aasha dadka aad weydiinaysa ka digtoono weliga inaad ka gaabsatana ku dadaan soomaali waxa odhan jireen haddaad dhimanaysana dhareerka layska yska duwaa alsan haddaad xataa markaas waxaweya baahita u dambaysa ku jirto intaad silaalin kasta silaali laakiin sida dadka qaarkood noqonin sheekh liyaa ibn xibbaan raximah ayaa qise aad u cajiiba wuxuu kusoo saaray kitabka sala almajruuxiin dadka leshaan la jarxiyey wuxuu ihi sheekhii la odhan jiray isxaaq ibnu rahawaye oo maalin meel fadhiya ayaa nin miskiinoo dee warsanayaba u yimid deedna oo aad u xoog badan cadolaad iyo markaas waxa weeyaan muruqyo waaweyn leh deedna markaas wuxuu ku yidhi uriidu xasana war wax ii dhiib buu ku yihi halka kuwen markaas ka yidhahda liibaan iyo waxno alla mida weeyaan wuxuu ku yihi rafaqa allaahu bik ilaayaa ku dabacsanaado xamahaya buu ujeedasan dabeedna markaasu wuxuu ku yihi maa sa'altu can lufi illaahi lii anuku maa weydiin buu ku ilaahay dabacsanaantiise wax ii dhib baan ku ii <laughs> ma garatay dabadeetna markaasu wuxuu ku yihi latafa allaahu bik ilaayaa kuu dabacsanaado iyadun ay la mid tahay kelmad kale lagu bedela markaasuu yihi maa sa'altuka can lufi illaahi lii anuku maa weydiin buu ilaahay lutfigiise adigaa wax dabeedna markaas sheekhu xadiis usoo tiriyey xadaanaa fulan qaala xadaanaa akhbarana fulan ilaa uu soo gaaray markaasi xadiiskii rasuulka uu yihi rasul wuxu uhi sala allahu alayh wasalam laa taxilu sadaqatu lighaniyin walaa lisawiyin walaa lidii miratin sawiy rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam mid haniyo xoola haystana sadaqa uma banaana mid xoog badan oo shaqaysan karana sadaqa uma banaana walaa lidii miratin sawiy mid muruqyo siman laho wax shaqaysan kara isagana sadaqadu ma banaana markaasuu ku rawaydaka ayuha shaykh la <laughs> yaabinyasheekukaadi ku waxaad ku sheekeynsaa anu garamaayey wuxuu ihi markaasi cindii xadiidun fii karaahiyati alcamal an waxaa yaa buu sheegaya in la shaqaystaa inay makruuh tahay laakiin la dawarsadaa ay fiican tahay <laughs> allahu mustacaan hadday dadku dawarahooda dhaqaamantalo keebaa wax la siin doonaa keebaase wax bixin doonaa <laughs> deetna markaasu sheekhu ku ui muxuu leeyahy xadiidkaas xadiisku soo tiriyey soo soo wadaba wuxuu yihi markaasi can zaclaj waa saxaabi buu ka dhigayaa wax zaclaj laya saaabi laya saxaabi zaclaj laya mama jiraba aslanba <laughs> dabadeedna markaasu wuxu uhi can zaclaj can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam qaala iyaakum walcamal rasuulkaa idhi ui camalka idinkaa idin kala digaya <laughs> dabadeetna markaasu wuxuu ku uhi wa kayfa daak oo suu rasuulku odhaya iyaakum alcamal idinkii camal baa idin kala degaya markaasuu kuui wallahi la adri walaakin su'ila zaclaju an hadihi can hada su'aal zaclaj laftiaa su-aashaad weydiisa la weydiiye buui waa ninkii saxaabiga xadiiska warinaya hawada ahaada marka horeba dabadeed <laughs> markaasu wuxuu yihi muxuu ku jawaabay wuxuu yihi buuri markaasi min alcamali yaati atacab wa min atacabi yaati almarad wa min almaradi yaati almowt wallahu subxaana wa tacaala yaquul walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima halkaasuu kala baxay ninkii wuxuu ihi markaasi camalka daal baa ka yimaada daalkana xanuun baa ka yimaada xanuunkan inaad dhimataa ka imanaysa ilahina wuxu dha sdilna walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima balkawar ninkaas suu shaqaysanayo waay saasoo kale markaa inaad noqota la dooni maayodee axaadiis warsigaaga marka dadka qaarkood baa dawarsigo darajo ula gaaday waa liya oo markaa camal caadiya uu noqday sa ninkaad arkaysaan markaas waxa weyaan ilaa xadiis rasuulku been abuurtay caleyhi salaatu wasalaam waayahay qanaacada markaa ku dadaal culimada waxay jireen ashad nnaas man laa tujaawizu ragbatuhu bulqatah waxaa yihi malik bnu dinaar wuxu hi malik bnu dinaar ashad nnaas ka dadka ugu zaahidsanin man laa tujaawizu ragbatuhu bulqatahu waa ka markaas waxa weeyaan aanay dhaafaynin raqbadiisa iyo waxa uu raadinaya iyo ididiiladiisu inta soo gashaan intaa isaga waxay gaadhsiinaya noloshiisa adduunyo intaasunbuu isagu ku qanacsan yahay taa ku dadaal waayo xadiidka kusii xiga can abi saciid sacd bni malik bni sinaan alkhudri radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal laa darara walaa diraara xadiiثu xasan rawaahu bnu maajah wdaara quطniy wagayruhuma musnada warawaahu maliku fi lmuwaطأ can camr bni yaxya can abihi can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam mursala faasqطa aba saciidi walahu طurq yuqawi bacduha bacda wuxuu leeyahay abu saciid alkhudri rasuulka ayaa waxaa rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam laa darara walaa diraar laa darara dhib la bilaabaa ma jirto walaa diraara dhib lagu abaal mariyo dhibtaa kalena ma jirto waa macno lagu macneeyey waxaa kaloo la yidhi laa darara maqsuudun dhibaato loo qasdiyo oo qofku ugu talagalo qofkaasi inuu dhibaa ma jirto walaa diraara hayra maqsuuda dhibaato aan loo qastiyinna iyaduna ma jirto qofka in adoo u qastiya adaan u qasdiyin baa dhibta mid naro lama ogola culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen ba labada kalbood isku macno wax loo jeedaa yaan dadka la dhibin laa darara walaa diraar waxaa loo jeedaa un bay idhaahdeen dadka lama dhibi karo intaba waa lagu macneeyey laa darara ma jirto dhibaato la bilaabo oo qofka markaa dhibaato loo geysto walaa diraara dhibaatadaa dhibaato ka weyn oo qofka loogu abaalmariyaana ma jirto marka dhib lagu geysto dhibtaada inaad cafisay iyo inaad iyadiio kale ka goosato inbaad xaq u yeelanaysaa macnuu noqonaya laakiin dhib kaloo ka weyn haddaad la timaado tii adna waa dabaabaysaa iyo in la yidhaha laa darara ma jirta dhibaato loo qastiyo walaa diraara iyo dhibaato aan loo qastinoo qofka can kayri qastin uga dhacaysa labada midna lama ogolen qofka lagu sameeyo hadday can kayri qastin kaaga dhacdana waxa weyaan de xalbaa xuluul bay leedahay shareecada u samaysay waayahay haddaba xadiidkan wuxuu sheekhu yidhi waxaa wariyey ibnu maajah iyo daaraqutni iyo keyrkood isagoo musnad ah musnad kole waxaa ku dhigatay maa rajaynayaa mualaxa soo kumadaa dhigan musnadka maxaa la yihahdaa xadiidkii muttasilkaa xidhiirsanaa baa loo jeedaa waa xadiidku ama saxiix ha noqdo ama daciif ama wuxuu doonaa noqdee laakiin inuu muttasil yahay uu xidhiirsan yahay sanadkiisu laakiin wuxuu ihi wuxuu wariyey imaamu malik muwaa wuxuu ka wariyey can camr ibni yaxya can abiihi can inabiy sal ly slam mursalan mursalna maxaa looga jeedaa maa ila nabiy sal ly slam saxaabi baa ka maqan looma jeedo saxaabi keliya lama hubo inuu ka maqan yahay waxaa la hubaa inuu taabicigu rasuulka u tiiriyey waxaa laga yaabaa taabici kale ka maqlay uu taabicigaasi ku kale kasii maqlay kaasina saxaabiga kasii maqlay waayo waxaa la arkay ilaa afar shan taabici oo wax kala warinaya la arkay xadiista qaarkood saa darteed inaan la yidhaahdo maa saqata canhu saxaabi waa khalad weeyaan saxaabigu wuxuu ka dhaco waa qalad tacriifkaasi tacriifka saxdi waxa weya maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sal alla alay waa waxa taabicigu rasuulka u tiiriya sal allahu alay wasalam waayahay marka waa kan kuu wuxuu kuhi fa asqata abaa saciid abuu buu isagu riday walahu uruqun yuqawi bacduha bacda waxaan u leeyahay ariiqyo barhkeedba barka kale uu xoojinayo xadiidkan waa qaacido qawaacida fiqiga ka mid ah, laa darara walaa diraar dhowr qaacidaana markaa hoos yimaadaan saddex qaacidaan idiin sheegayaa oo aan ku dhaafaya qaacida koobaad waa qaacida tala addararu yuzaalu biqadri limkaan addararu yuzaalu biqadri limkaan dhibta iyo dararka waa la zuuliyaa inta la karayo in alla inta la karaya in la zuuliyo waa laga zuuliyaa addararu yuzaalu biqadri limkaan hadba intii la karayo dararka waa la zuuliyaa waa laga saaraa meesha marka le waa la zuuliya wax loo jeedaa inta la yarayn karaya dhibta iyo dararka waa la yareeyaa haddii meesha laga wada saari karayana waa laga wada saaraa saasaa macnaha loo jeeda qodobka waa qaacida tiraada markaasi addararu laa yuzaalu bimilih dararkiiyo dhibaatada isagoo kale laguma zuuliyo hadday dhibi ku haysato dhibtaa dhib lamida dhibtaada layskagama zuuliyo tusaalehan yarsiya saad u fahantaan taas tusaale basiida hadaad maanta adigu halkan ku tukanayso sutro dhigato oo ninka intuu soo caro sutradii ka horqaato isagu ishordhigo isaga sutrala-aan baa haystay soo maa dhibtii isaga haysatay muxuu ku suuliyey dhibka qofka qof kale u geysta tiisa la midan sutradii markaa qofka kale ulaab kasoo qaatay isagu tiisii uu zuuliyo waa ka sutrada samaystay laakiin qofkii kale muxuu geystay dhibtii isaga haystay mid lamid ah. a oo bilaa sutraadee husaamaha haddii la waa lagu dilayaa hebel dil haddaad dili weydo lagu dilayaa oo disho maxaad ku zuulisay dhibtii dhibtii mid lamida ah. inaad lagu dilo isaga la dila maxay kala duwan tahay islaalkan soo ma waa naf dhimanaysa un kolley kolleyba saa darteed haddii adaa lagu dilayaa hebel dil lagu idhahda haddaad dil weydin lagu dilayaa adiga lagu dilo ma dili kartid waayo addararu laa yuzaalu bimilih dararka isagoo kale laguma zuuliyo waayahay <clears throat> qodobka u dambeeya waxaa la yidhahdaa markaasi addararu alkhaas yuxtamal lidarari alcaam addararu alkhaas yuxtamal lidarari alkhaas dararka gaarka ah waa loo dulqaataa adigoo eegaya dararka weyn ee caamka ah adoo ilaalinaya addararu alkhaas yuxtamal lidarari alcaam dararka khaaska ah waa loo dulqaataa adigoo dararka caamkaa ah ilaalinaya tusaale ahaan imaamu axmed raximah ullah wakhtigiisii madaxweyneyaasha soo qaar badan baa dhibi jiray oo kadeeday oo waa la garaaci jiray wakhtiyo badan dabadeetna dadku intay soo ururaan oy madaxtooyada yimaadeen ayay odhan jireen imaamu axmedow noo fatwo inaanu qolooyinkan madaxa u rogno gebigoodaba annagaa markaas waxbaan gebigooda madaxa u qallibi doonin markaasuu wuxuu ka odhan jiray ittaqu llaha dimaai lmuslimiin waar ilaahay ka cabsoo dhiigga muslimiinta iska ilaaliya saasuu ka odhan jiray isagoo isaga la cadaabayo oo isaga marka qaarkood sida loo garaacayo uu ka tegi jiray uu doorsoomi jiray bal jiirhkiisaasi uu googi'i jiray intuu dildilaaco maqas lagaga dul googoyn jiray hilibkii ka dildilaacay ayaa haddana dararka isaga haystaa maadaama mid khaasa uu yahay kii caamkahaye ummadda uu ilaalinayay inaan madaxda lagu bixin haddii lagu baxo isagana inuu ku dhinta laga yaabaa dadkii kalena ay ku wada halaagsameen dararka caamka ayaa laga ilaaliyaa dadka kaaga khaaskaana waa loo dulqaataa saddexdaa qaacidaynu ku dhaafina qawaacid badan bay culimadu ka sheegaan waay xadiidka kusii xiga waxa wey an abi an ibni cabbaas radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala low yucta annaasu bidacwaahum haddii dadka la siin lahaa waxay sheeganayaan sheegashadoodaoo keliya haddii lagu siin lahaa la dacaa way sheegan lahaayeen rijaalun ragi amwaala qowmin qoom markaas waxa weeyaan maalkood bay sheegan lahaayeen iyo wa dimaa'ahum dhiigagooda ayay sheegan lahaayeen walaakina albayinata hase yeeshe caddayntu cala almuddaci ka wax sheeganaya dushiisa ayay ahaatay walyamiinu dhaartuna calaa man ankara ka marka wax lagu sheegtay dafiray ee diiday kaasina dhaar baa lagu leeyahay mar kale aan ku celiyo low yucta annaas haddii dadka la siin lahaa bidacwaahum waxa ay sheeganayaan sheegashada keliya haddii lagu siin lahaa la dacaa way sheegan lahaayeen rijaalun ragi amwaala qowmin dad maalkood iyo wa dimaa'ahum dhiiggooda ayay sheegan lahaayeen walaakiin hase yeeshee albayinatu cala almuddaci bayinada iyo markaasi waxa weye caddayntu qofka wax sheeganaya ayay dushiisa ahaatay walaakina albayinata cala almuddaci bayinata waynu isbisan tahay walaakina albayinata cala almuddaci ka wax sheeganaya dushiisa ayay ahaatay caddayntu walyamiina calaa man ankar yamiinta iyo markaasi eh, waxa weeyaan dhaartuna calaa man ankara kii markii wax lagu sheegtay diiday ee dafiray ayay dushiisa ahaatay xadiidun xasan rawaahu lbayhaqiyu fi sunan wagayruhu haakada wa bacduhu fi saxiixayn bar ka midiina saxiixaynku ku yaala xadiiskao dhamaystiranna bayhaqi baa sunanka ku wariyey waayahay xadiidkan wuxuu sheegayaa marka la isqabsado qaabka loo kala baxo markaas la isqabsadana saddex daraf baa jira waxaa jira daraf la yihahdo almuddaci oo kii wax sheeganayaya iyo markaasi kii almuddacaa calayhi kii wax lagu sheeganayey iyo almuddacaa kii la sheeganayey saddexdaas u qaybsamaysaa waxa weeyaan wax sheegte lagu sheegte la sheegte la sheegto marka waa maxay waa alaabtii laisku haystay de wixii laisku haystay wayaan de saddexdaa daraf bay leedahay haddaba shayga la ysku haysto qof gacantiibuu ku hayaay waa muddacaa caleyhi kii wax lagu sheegtay midna waa kii wax sheeganaya so waxba ma haystee wuu sheeganayaa uun labadan qofkeebaa awood badan xujadiisu ay xoog badan tahay ka waxayste xoog badan tahay delen gacantiisay ku jirtaaye qofka shayga maanta qalinkaygaa jeebkaygu jira aday u qabsato dee anigaa kaa xoog badan waayo jeebkaygii ku jiraaba laakiin adugu adoo banaan iska taagan baa sheeganaysa haddana soo maha markaa isaga waxa weeyaan bayina laga dooni maaye ka isagu haysta ila wuu haystaaba isaguye laakiin ka sheeganaya waxaa leeyahay caddaynkeen haati bayinatag bayinadaadii caddayntaadii keen baa laleeyahy hadduu bayine iyo caddayn keensado waa laga wareejinaya ninkaasoo waa loo wareejinaya bayina lagu kalsoon yahay hadduu keensado waa laga soo wareejinaya waxa la weydiimaya kaas hadduu bayinadii keeni waayo kani isagu xujuu haystaa ah inuu gacanta shaygii ku hayo laakiin waa xujatun qaasira waa xujo yaroo gaabanoo dee isaga unbaa isku daliila xujo labaadoo sii xoojisaa lagu darayaa oo ah inuu dhaarto inuu markaas ku dhaarto inuu xoolaha leeyahay marka labadooda sidaas markaas waxaa loo kala saaraya diinta islaamkuna qawaaniintay u dejisay dadka kale sawciddooda waa qawaaniin saalima sideeda haddii loogu dhaqmana laba qofoo is haystaba lama arkeenba hadday isqabsadaan dadku laba cisho ismay haysteen waxaad aragteen tobanaanka sano maxkamadeedana ku jira ismay haysteen laba cisho caddayntaada keen waad keeni weydey suuqa galbaa loolaa kana waa la dhaarin lahaa laakiin maanta isku dawareegeysi waxa keenaya waxaan lagu dhaqmaynin axaadiistii rasuulka iyo shareecadii islaamka ninka qaadiga laga dhigayaana waxaa fiican nin dakiya oo maskax badan inuu noqdo waayo waxaa jira waxyaalo badan oo layskula kaaimanay oo laysku qabsanayo isla markaas inaanad aayad qur u helaynin xadiisna aanad u helaynin laakiin u baahan dakaa iyo maskax u baahan baa jira waxaa la sheegaa sheekh la odhan jiray shurayx alqaadi oo min adkaa qudaati lmuslimiin ka mid ah madaxdii muslimiinta raggii ugu maskaxda badnaa aan idhaahdo qudaadii maxkamadaha fadhiyey ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa iskula yimid laba nin oo isku haysta daraahim ku jira sura yar ku jira ama kiish yar ku jira midi wuxuu leeyahay waa ninkan subag baan ka iibsanayey daraahim baan daraahimtaydii aan watay aan miiska duldhigtay isna intuu anoo sii yarjeeda qaatay daraaintii buu yidhi anigaa lahaa kana wuxuu leeya waar daraaintii maanta o dadkaan ka warurinayo miiska saaray ayuunbu iska yidhi daraainta anaa laysoo dhiib markaa balkaas kala sooc daba ma ayd qur aad ku kala saari iyo xadiis rasuul sala allahu alay wasalam deedna wuxuu ku yihi daraainta ka dhiga oo horta iska socda beri toole isku kan soo celiya beri toole kusoo kalliheen dabadeetana labadii ninkii subaglaha ahaa ayuu intuu rag u diray buui ninkaa toban jeedaa laga soo jaro ninka kalena daraamtiisi uu siiyey talo muxuu ku kala saaray markaa <laughs> ku kala gartay markii la wareystay laba nin maxaad ku kala saartay wuxuu ihi daraayiimtan ninkan subaglaha ee sheeganayay hadduu isagu leeyahay shaki la-aan subagaa uu ka shaqaynaya daraayimtiisa walow xabad ka midana ha taabtee wuxuunbuu subagu mari lahaa uun ninkan laakiin isagu suuqu iska socdo dee subagla laynmaahe daraaimtiisu subag ma yeelan karaan deedna wuxu xalay toole intaan biyobayliyey ayaan daraa'imtiisu ku dhex guray bal in wax subaga uu soo dulmaro xabad subagi may soo dulmarin buu taas deedna waxay caddaysay inuu beenaale yahay ka subaglahay uu been sheegay deedna markaas saasaan ku kala saaray buu i inuu beenaale yahay kaasi laba ninoo kale iskula yimid oo faras isku haysta wuxuu le waa faraskaygii kana wuxu le waa faraskaygii waxay nin baa soo qaaday nin dhexda ka soo qaaday markay magaalada soo gaadheen bu ku hadaba dee iska deg markaas xageenu degaama faraskayan ka degaama buui ya ninkii faraskiisi ku qabsaday deedna waa la iskula tegey markaas markii faraskii aydha nin walba yidha anigaa lahaa wuxuu ku yihi iyagana faraska ka tago berri kusoo noqda beri bay kusoo noqdeen labaatan faras oo kale faraskii isagoo sii dhexgeliyay bay u yimaadeen deedna nin walba wuxuu ku faraskaagi balfardaa ka soo dhex saar kii waxaa loo diray markaasi faraska isagoo aan lahayn ee ku qabsadaha ahaa dee shalay l shalay odha bulis faraska fardaa uu ka dhex garanayaay wuu kasoo dhex qabtay kii labaadna waa loo dirayoo kii labaadna waa kasoo dhex saaray ninkii hore marka hore loo diray buu raggu diruuri garaaca ninkaas ninkii kalena waa la siiyey faraskiisa faraskiisa lahaa muxuu ku kala gartay marka wuxuu ihi ninkii faraska lahaa waxaan ku gartay markuu faraska kaan faraska lahayn markuu faraska ku dhaqaaqay ilaan farasku garan maayo farasku u ka diday dir kusoo qabtay laakiin ninkii faraska lahaa faraska waa isgaranayaa faras markuu saa ugu dhaqaaqayba faraskii baa kusoo cararayba oo isagaa markaas waxa weyaan faraska uu garanaya marka inaan labada nin faraska iskugu mid ahayn ayaa halkaa ka muuqata buuhi markaa dakaa baa loo baahanyay markaad qaadi noqonayso looma baahno keliya inaad taado qaala allahu qaala rasuulu keliya waa loo baahanya taas waa muhiim laakiin dakaa waa inuu kula socdo haddaad beliid noqoto wax badan baa koos maraya waayahay xadiidka ku xiga xadiidkaasi can abi saciid alkhudri radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam yaquul man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan rawahu muslim wuxuu ihi abu saciid alkhudri waxaan maqlay rasuulka oo odhanaya man ra'aa minkum man kii markaa ra'aa arka minkum xaaluu idinka idinka mid yahay munkaran xumaan qofkii arkaa falyuqayirhu ha bedelo biyadihi gacantiisa ha ku bedelo fain lam yastatic hadduu kari waayo fabilisaanihi carabkiisa ha ku bedelo fain lam yastatic hadduu kari waayona fabiqalbihi qalbigiisa ha ku bedelo wadalika adcafu liimaani iimaanka halkii u hooseysa wey taasina waayahay man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih kiina arka munkar iyo xumaan ha ku kari waayo fa bilisaanihi carabkiisa ha ku bedelow fain lam yastatic hadduu kari waayo fa biqalbihi qalbigiisa ha ku bedelo wadalika adcafu liimaan taasina waa iimaan halkii ugu hooseysay waayahay xadiidkan waa xadiid aada u cadiima waxaa laga faaidaysanaya oo laga qaadanayaa wujuubu lmri bilmacruufi wannahyi cani lmunkar waajibnimada ay waajib tahay in wanaagga dadka la faro xumaana laga reebo waxaa kaloo laga qaadanayaa ana alamra wannahya manuutun bilistitaaca in amarka iyo nahyigu ay ku xidhan yihiin awooddaadu intay leeg tahay ana alamra wannahya manuutun eh, bilistitaaca awooddaada ayay ku xidhan tahay bilistitaaca awooddaada ay ku xidhan tahay awoodaada haddaad gacanta ku bedeli karayso gacantaa waajibku waa haddaad gacanta kari weydo afkaad ku bedelaysa haddaad afka kari weydana meesha ay macsuub ka dhacayso unbaad iskaga faaruqasa ka tegeysaa gacanta haddaad inku tusaale aabba tahay dee reerkaaga wixii xumaanay ka jira gacan baad wax kaga bedeli kartaa haddaad madaxweyne tahayna wadankaaga wixii macsi ka jirta gacan baad kaga bedeli kartaa taas adiga kuu waajiba macsi waxaad shacabka dhex dhacaysaa shacabkaanaad ka mid tahay dee gacan adigu la tegi maysid ayaad ku bedeleysaa dowladdayna waajib ku tahayna iyadu gacanta wax kaga bedesho macsidii baad qofka afka uga sheegto wuu diiday ama waa inaad afka uga sheegtaa waad ka cabsanaysaa dhibku soo gaadhaad ka baqanaysaa marka meeshaa ay macsuu ka dhacaysa ka faaruq waan sii fadhiyayaa waana nacayaa lagaa yeeli maayo waana meesha ka faaruqdo ilahay wuxuu uhi waqad nazala calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fi xadiiin gayrih inakum idan miluhum in allaha jaamicu lmunaafiqiina wlkaafiriina fi jahannama jamiica haddaa aragtaan ilahay aayadihiisa lagu jeesjeesayo oo laga gaaloobayo falaa taqcuduu macahum ha la fadhiina buu ilahay ay warkaa ka baxaanoo war wanaagsan oo kale ay bilaabaan haddaa lasii fadhidaan la mid baa tihin buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala aayaddii kale suurta ancaa maxaa ku jirtay wa imaa yunsiyannaka shaytaanu falaa taqcud bacda dikraa maca alqowmi aldaalimiin hadduu shaydaan haddaa ku ilowsiiyo markaad xasuusato dabadeed kuwa daalimiinta hala sii fadhiin marka waad ka fogaanaysaa meeshaas wadalika adcafu liimaan qodobka labaad ee markaasi halkaa ugu dambaysa ku tacalluqa ee dadka baydooda khaladka uu ka galaa waxa weeye wadalika adcafuliimaani ma waxaa loo jeedaa iimaanka halkaasa u hoosayso oo qofku haddii uu al alamru bilmacruuf wanahyi can munkar qalbigiisa ka diidi waayo wuu gaaloobayaa miya saasaa macnuhu maya saa looma jeedo macnuhu saa maaha wadalika adcafu liimaan waxaa looga jeedaa iimaankii qofka ku xambaari lahaa inuu alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar la yimaado halkii ugu hoosaysay baa taas laakiin maaha iimaankii o dhan bay halkaasi uga hoosaysaa ka macsida samaynayaa miyaanu ka darnayn ka macsi iska dhex fadhiya un isagu kamacsi iska dhex fadhiya iyo ka samaynaya midkee badan midkee daran ka samaynaya soo maaha ka samaynaya maa kii samaynaya hadduu gaaloobi waayey de maanta nin meel dad lagu xamanaya aragti oo iska dhegeysatay xanta dembigeeda waa leedahay laakiin ka ku hadlayaa wuu kaa dembi wan yahay kolleyba dee ka dadka xantaa uu gaaloobaya meel la odhan maayo hadduu kaasi gaaloobi waayey kii diidi waayena gaaloobi maayo marka wadalika adcafu liimaan looma jeeda inuu ku gaaloobayo saas markaa macnuhu weeyaan waayahay inkaaru lmunkar maraatibtiisa in loo ilaaliya waa daruuri haddaad ilaalin weydana adiguna markaas waxa weyaan bad baad gelaysaa dadkana bad ayaad gelinaysaa qodobka xadiidka ugu dambeeya aynu ku joojinaynaa xadiidu abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa taxaasaduu walaa tanaajashuu walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin wakunuu cibaad allahi ikhwaana wkunuu cibaad allahi ikhwana almuslimu ahu lmuslim laa yadlimhu walaa yakdulhu wala yakdibh walaa yaxqiruhu attaqwa haahuna wayushiru ilaa sadrihi halaaa maraati bixasbi imri'in min ashar an yaxqira akhaahu lmuslim kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraam damuhu wa maaluhu wa cirduh waay rasuulku wuxuu leeyahy sal alla alay slam laa taxaasido haysxaasidina walaa tanaajashu isla markaasina bayca iyo iibka ha isku kordhinina walaa tabaaqaduu ha isku cadhoonin oo ha isnicina walaa tadaabaruu ha isku daba jeedinina walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin isla markaana barhkiin barhka kale yaanu ku dul iibinin iibka markaa kale wa kunuu cibaad allahi ikhwaana waxaad noqotaan addoomihii ilaahay oo walaala ah almuslimu akhulmuslim muslimku waa muslimka kale walaalkii laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakhduluhu ma hoojiyo ama garabkiisa kama baxo walaa yakdibuhu ma beeniyo walaa yaxqiruhu ma xaqiro oo ma liido attaqwa haahunaa alla kacabsigu halkaas buu ku sugan yahay wa yushiiru ilaa sadrihi laabtiisa ayuu rasuulku tilmaamay alaaa maraatin saddex jeer bixasbi imri'in min ashar qof waxaa shar ugu filan an yaxqira akhaahu walaalkii inuu xaqiro uu yareeyo ama markaas uu liido kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraam qofka muslimka ay qofka kale muslimka xaaraan buu ka yahay damuhu maalkiisu dhiiggiisu xaaraan buu ka yahay wa maaluhu maalkiisuna xaaraan buu ka yahay wa cirduhu sharafkiisuna xaaraan buu ka yahay tanaajushka waxaa looga jeedaa atanaajush walaa tanaajashu annajsu waa aziyaadatu fi silca wa huwa laa yuriidu shiraa'aha inuu qofku qof alaab iibsanaya intuu arko uu doono inuu lacagta ku qaaliyeeyo isagoon doona inuu iibsado adoo kitaab iibsanaya ku arkay daedna markaas wuxuu ku leeyay ninkii kitaabka kaa iibinayo kaa siiya tusaalaan shan dollar ayaa wuxuu le war kitaabkan shan dollar maahe anaa toddoba warana sideed baan sisanaya inaad sii kordhiso ninkan lacagta loo kordhiyu doonaya laba qofoo heshiiyey in eh, waxa weyaan ziyaado uu kudu saaro isagu inu iibsado doonay ma haddaad ka dhaqaajiso iibsan maayo laakiin isaga wuxuu doonayaa inuu adiga lacagta kuu qaaliyeeyo taas buu rasuulku diidaya sala allahu caleyh wasalam tanaajuska baa looga jeedaa sidaasoo kale tadaaburku waa isku dabajeedinoo tabaaqudka ka dhalanaya marka dadku isnacaan inay isku dabajeediyaan baa ka dhalanaysa oo qofkaad nacayso wejigaaga ma siin kartid hadduu qalbigaagu diidan yahay wejigaagu ma qaban karo ina alquluuba idaa tanaafara wudduha milu zujaajati kasruha laa yujbaru qalbigu waa sida waxa lay qaruuradoo kaleo hadduu jabo lama kabi karo waayahay sidaasoo kale halka uu rasuulku sala allahu calayh wasalam uu